alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray suuratu aali cimraan baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo labaatan ee min suurati aali cimraan kollay laqbada waa laqbaynay aayaddu waxay ku saabsan tahay qolyaha gaalada iyo munaafiqiinta ah iyo in wax kastoo dhibaataa oo ku dhaca muslimiinta inay farax gelinaysa ay ku farxayaan wax kastoo wanaaga oo haleelana inay murugo gelinaysa ka xumaanayaan way dhibsanayaan way karahiyaysanayaan marka inagii soo sheegnay wax khayra ah, inaan gaalo aynay la jeclayn marnaba inay muslimiintu haleelaan ama yacni markaa khayr ay helaan maa yawadu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum marka aayaddanna bay markaa tilmaamaysa oo bayaaminaysa marka dhib oo dhan bayna la doonayaan marka inaynu ka weli yeelanno jeclaanno oo aynu sokeeye iyo qaar saaxiibbaa ka dhiganno ma aha waynu iska ilaalinnaa oo aynaan markaa saaxiibbo ka dhigan waa cadowyadeennii waa cadowyadii ilaahay waa cadowyadii rasuullada ilaahay yacni maadaamay sidaas yihiin inu saaxiibba ka dhigannaa munaasib inooma aha waynu cadow ka yeelannaa cadowna u aragnaa cadowna ay u aragnaa waxaanay ka mid tahay yacnii iimaanka ayaa keensanaya sidaas awsaqu cura aliimaani alxubbu fillaahi waalbuqdu fillaah quntimaha iimaanka waxaa ugu adag in ilaahay dartii wax loo jeclaado oo cidda taacadiisa ku fiican la jeclaado markii iimaankaiyo taacada la jeclaadaa iimaankiiyo taacadu meel kastay ku jirtana waa la jeclaanayaa cid kastay ku sugantahay baa la jeclaanayaa gaalnimada iyo xumaantana waa la nacayaa mar haddii gaalnimada iyo xumaanta la nacayna gaalnimadaasi meeshay ku sugantahayna waa in la nacaa oo in la yidhaahdo gaalnimada waa necabahay laakiin gaalada waa jeclahay dee isma qabato laba shayoo isqabanaya ma aha haddaba dhagartooda see looga bixi karaa ama looga badbaadi karaa ama dhibaato weyn inay e, muslimiinta gaadhsiiyaan see looga badbaadi karaa waxaa laga badbaadi karaa in shuruudda laynoo sheegay la qaato wa in tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a alsabr waltaqwa waxaa laynoo sheegay waxaa lagaga baxaya inay tahay sabir iyo taqwo in allah laga baqo taqwadiina waxay keensanaysaa shareecadoo dhan in lagu dhaqmo ya imtisaalu awaamir illaahi waijtinaabu nawaahii wax alla wuxuu allah allahayna faray inaynu farsoonno la nimaadno wuxuu inaga reebayna aynu ka dheeraanno iyo sabir in lala yimaado wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a allah waxa uu yidhi in tamsaskum xasanatun tasu'hum in tamsaskum hadday idin haleesho tusibkum idin haleesho xasanatun wanaagu idin haleelo ayu xasanaa soo gelaysa waayo waa nakira fii siyaaqi sharti nicmatun nicma ay idin haleesho ka nasrin wa haniima waa sida markaa guul inaa heshaan iyo inaa fur heshaan aa gaalada wax ka furataan oo foosburbur ka heshaan yacnii kuma koobna taasoo keliya waa tusaale waayo markuu yidhi ka nasrin waghaniima maha xasri loogama jeedo waa la tusaalaynayaa xasanaadka kalena waa la mid hadday barwaaqo tahay hadday amni iyo nabadgelyo tahay hadday marka waxa weeye waxyaalo kaleoo wanaagsan ay tahay tasu'hum taxsunhum way murugo gelinaysaa way ka murugoonayaan yacani waa ka murugoonayaanoo aad bay uga xumaanayaan arrinkaasaa markaa yacani murugo gelinaya taxzunhum iyo tuxzinhum baad labadaba u dabdin kartaa qur'aankana labadaba waa la akhriyey oo xasana yaxzunu markay baabunasaro tahay waa mutacaddi xasina markay baabutacibo tahay waa laazim xasina yaxzanu marka la yidhaahdo xasanan waa murugooday weeye amaa xasanahu waa murugo geliyey weeye waa kaga murugaysiiyey yaa yacni markaa waa kaga murugaysiiyey weeye marka waxay la macno tahay yani axzanahu bay la macno tahay waatay yidhahdaan culamada qaarkood waa mucaddan bilxaraka culamada qaar waxay ka cabbiraan markay sheegayaan xazana yaxzunu xazana yaxzunu waa mucaddan bilxaraka bay bacdi ahlicilmi ay cabbiraan wa in tusibkum sayi'atun haddaydna haleesho xumaato oo xumaato kasta wax kasta oo markaa dhibaato ah baa soo gelaysa waayo waa nakira fii siyaaqi sharti tufiid alcumuum ka haziimatin wa jadbin waa sida jab hadduu idinku dhaco wa jadbin iyo sida abaari hadday idinku dhacdo dhibaatooyinka kalena waa la mid hadday salsaal tahay hadday dhaqaale xumo tahay hadday nabadgelye xumo tahay yacni markaa waxa weeye wax kastoo dhibaato ah ayaa soo gelaya yafraxu ku jumlada shardiguna waxay la xidhiidhsan tahay jumlada hore ee shardiga ah ee ka horraysay la xidhiidhsan tahay waa tii aynu soo marray wa idaa laquukum qaaluu aamanna waidaa idaa khalow cadduu calaykum alanaamila min alghayb wamaa baynahuma ictiraad waxa u dhexeeyaana waa hadal soo kala dhex galay yacni weeyaan qul muutu bihaydikum iyo ina allaha caliimun bidaati suduur waa jumal muctarida oo soo kala dhex galay jumalkaa hore shardigaysay u caddaynayaan xaalada ay gaaladu ku sugan yihiin iyo colaaddiiyo nacaybka inoo qabaan ayay tanna sii caddaynaysaa walmacnaa annahum mutanaahuuna fii cadaawatikum macnuhuna wuxuu u dhacayaa waxay yihiin qaar meesha ugu dambaysa ka jooga colaadda ay idiin qabaan falima tuwaaluunahum maxaa uga weli yeelanaysaa markaas oo u jeclaanaysaan fajtanibuuhum ka dheeraada wain tasbiruu haddii aad sabirtaan oo adkaysataan oo jazaca iyo argagaxa iska ilaalisaan calaa adaahum dhibaatadooda aad ku sabirtaan wa tattaquu allaha fii muwaalaatihim yacnii allahna aad kaga baqataan weliyeeladka ka weli yeelanaysaan allaha kaga baqataan oo iska ilaalisaan ilaa haddii allah laga baqdo muwaaladka gaalada lala iman maayo waa laga tegayaa waa laga reebtoomayaa wa iyo ashyaada kaleba haddaa allah kaga baqataan dhibaatadoodana ku sabirtaan laa yadirkum kayduhum shay'a laa yadurukum iyo laa yadirkum waa laba qira'a oo sabci ah marka qiraa'ada u asalka jalaalaynka waa inagii nidhi saynu marar badan soo sheegnay qiraa'atu caasim ma aha waayo waagaa masar lagama akhrin jirin qiraa'ada caasim qiraa'ada caasim cusmaaniyiinta masar keenay laakiin ka hor waxaa laga akhrin jiray abi camar iyo naafic ayaa laga akhrin jiray wakhtiga marka waxa weeye suyuudinintay dabadeed baana marka waxa weeye cusmaaniyiintu ay markaa masar yimaadeen oo sagaal boqol iyo saddexiyo labaatankii meelahaas ayay markaa yimaadeen yacni oo qabsadeen marka qiraa'ada caasim iyaga ayaa markaa masar ku faafiyey marka qiraa'ada u asalki waa maxay waa laa yadirkum waa daara yadiiru dayran laa dayra masdarka dayr waxa weeye waa daara yadiiru ficilkeedu weeye marka qiraa'ada laa yadirkum ayaa u asala ah laakiin waa isku macnay labada qira'o laa yadurukum iyo laa yadirkum laa yadirkum idin dhibi maayo bikasri daadi lagu socdo xaal ay ku sugan tahay daadka hoos dhiggiisa wa sukuuni raa iyo ra'da reebitaankeeda laa yadirkum wa dammiha wa tashdiidiha qiraa'adii kalena halkaasuu kugu tilmaamay marka qiraa'ada u asalkaa ah buu hormariyey ta labaadna waa ka daba keenay wa dammiha iyo daadka in markaa la godo wa tashdiidiha iyo ra'da in la shido waa la kala siinaya oo damiirka wa dammiha waxaa loo celinayaa daadkaa loo celinaya wa tashdiidihaana ra'daa loo celinaya siday u kala horreeyeen ayaa loo kala siinaya marka labada qira'a calaa kulli xaal waa isku macni weeye laa yadurukum kayduhum shay'a idin dhibi mayso dhagartoodu yacni markaa waxba idin yeeli mayso o idin dhibi mayso shay-an waxay ka naa'ibtay masdarkii oo laa yadirkum ama laa yadurukum kayduhum shay'an ay dararan ama dayran dhibaato idin dhibi mayso oo waxba idin yeeli mayso walow haba yaraatabe ina allaha allah bimaa yacmaluuna muxiid waxay samaynayaan wuxuu u ahaaday mid markaa u ogaal badan oo aqoon ku koobay ayuu ahaaday ixaatadu mar waxay noqotaa ixaata bilqudra marna waxay noqotaa ixaata bilcilmi marka siyaaqaana laga eegaa marna labadaba waa loo wada jeedaa marka hadda waxaa loo jeedaa oo laga tilmaamayaa yacni ixaata bilcilmi ilaahay waxa weeye yacni marka waa og yahay waxay samaynayaan waa og yahay bilyaai wa taa yaa iyo ta la akhriyo markuu saasoo kale yidhaahdo wuxuu isticmaalaa labada qiraa'e marka waxa weeye yacni markaa sabcigaa buu isticmaalaa laakiin halkan oo kale waxa weeye wuu ku khataa'ay fii qiraa'atinna wakhtiyada qaar buu yidhaahdaa markaana sabciye inay tahay buu ujeedaa fii qiraa'atin hadduu yidhahdo istilaaxiisa marka la ogaado laakiin haddii wa quri'a uu yidhaahdo jalaalaynku jalaaldiin almaxalli ama jalaaldiin asuyuuti hadda waa qaybtii suyuutiga aynu joognaaye waxaa loo isticmaalaa markay shaadda tahay qiraa'adu ayaa loo isticmaalaa marka hadda bilyaa'i wataa'i waxay u eg tahay inay laba qiraa'o marka waxaweeye yacni markaa mutawaatira tahay ama sabciya laakiin sidaas ma aha ee waxaweeye mawdican wuu ku khata'ay oo ta'du ma aha qiraa'a marka waxaweeye mutawaatira ma aha waa qiraa'a shaadda weeye waa qiraa'a shaadda marka xaqeedu waxay ahayd in la yidhaahdo wa quri'a bitaa'i wa quri'a bitaa'i in la yidhaahdo ayay markaa ahayd laakiin bilyaa bilyaai wataa'i waxaa loo qaadanaya laba qira'a oo labadaba qur'aannimo loo akhrinayo laakiin waxa weeye ta dambe waxay noqonaysaa bay culammadu yidhaahdeen shaaddo yacni xawaashida qaarkoodna way baraarujinayaan caalimun fa yujaaziihim bihi muxiid buu kuu fasirayaayo wuxuu yidhi allah baa yacni u aqoon leh oo og oo wuu ka abaalmarinayaa fa yujaazihim bihi muxuu uga daba keenay yacni markaa hadalka hadalka intan marka aayadda lagu khatimay ina allaha bimaa yacmaluuna muxiita wuxuu u dhacayaa hanjabaad buu u dhacayaa loo goodiyeeyo sida loogu goodiyayna waxay tahay marka lagu khatimay ina allaha bimaa yacmaluuna muxiit ilaahay baa markaa og oo aqoon ku koobay yacni marka sidaa la yidhi waxa macnuhu u dhacayaa yacni ilaahay wuu ka abaalmarinaya isagaa ka jasaynaya marka waxa weeye waa goodi loo hanjabayo oo loo goodiyayo gaaladii allah waxauu yidhi waid qadowta min ahlika tubawicu lmu'miniina maqaacida lilqitaal wallahu samiicun caliim waid qadowta ay wadkur waxaad xustaa oo sheegtaa id qadowta goortaad kallahday min ahlika ehelkaaga aad ka soo baxday oo ka soo kallahday ama ka soo baxday waxaad soo baxday tubawi'u xaalaad dejinayso almu'miniina muuminiinta maqaacida makaanu fadhiisyo aad dejinayso meela ay markaa fadhiistaan lilqitaali dagaalka aad u dejinayso yacni taa tikadii dagaalka loo gelaayey baa markaa mu'miniintii yacni loo habaynayo markaasaa qolaba faran la gelinayo oo la leeyahay markaa qoladiinna yacni maymanada noqda xagga markaysagaa ciidanka xagga midig yacni markaa jooga qaabilaya marka haddii xagga midig cadowga inooga yimaado qoladiinna xagga bidix qoladiinna xagga hore alaa'icda qoladiinna xagga dambe oo dhabarjebinta inaga ilaalinaysa qoladiinnan qalbiga yacni sida waagaa loo dhigi jiray ciidamadu markay dagaal gelayaan waxay ahayd yani marka aljeysh almukhamas waa ciidan markaysaga markaa shan madax laga dhigay oo yani ciidanka ugu badan waxaa la dhigi jiray oo qalbiga la odhan jiray halka bartanka la dhigi jiray afarta jihana mid walba ciidan baa laga dhigi jiray xagga midig xagga bidix xagga hore xagga dambe hadda maaragtaa qoladii marka waxa weeye lasoo weerarana ciidankan baa marka waxa weeye u gurmanaya oo waxa weeye markaa garab siinaya haakada wallaahu samiicun wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay id hama daa'ifataani minkum an tafshala udkur waxaad xustaa id hammad goortay markaa ku hammiday daa'ifataani laba kooxoodoo minkum idinka idinka midii an tafshala inay baqaan wallaahu waliyuhumaa waxay sidaa ku hamiyeen iyada oo allah gargaarahooda yahay walxaal allah waliyuhumaa allah gargaarahooda uu yahay wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun allahw qura ha tala saartaan kuwa muuminiinta ahi cid kale yoynay tala saarane allah qura ha tala saartaan walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilah allah baan ku dhaartayee xaqiiqee waa idiin gargaaray allaah yacnii beder gudaheeda ayuu idinku gargaaray markaa beder ku sugnaydeen buu idin gargaaro o idiin hiiliyey oo nasriga idin siiyey wuxuu idin hiiliyey oo nasriga idin siiyey wa antum adilla idinka oo yacni dullaysan waxaa loo jeedaa tiro yar oo xagga markaa cadadka iyo tiradiinnuna aynay badnayn hubkiinna iyo diyaargarowgiinnuna uu yar yahay fattaquu allaha lacallakum tashkuruun fattaquu allaha allah ka baqa lacallakum tashkuruun si aa u shukri naqdaan allah uga baqa id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin id taquulu wuxuu allah idin gargaaray id taquulu goortaad odhanaysay nebi muxammadow calayhi asalaatu wasalaam lilmu'miniina muuminiinta aad ku odhanaysay alan yakfiyakum miyaanu idinku fillayn idinkuma filla miyaa an yumiddakum inuu idin fidiyo idin siyaadiyo idinku siyaadiyo idin kordhiyo rabbukum rabbigiin bisalaasati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida inuu siyaado iyo gurmad idinku soo daro oo idinku siyaadiyaa miyayna idinku fillayn munzaliin saddexdaa kun oo munzaliina la soo dejiyey yacnii xagga rabbi laga soo dejiyey bala way idinku filan tahay haa way idinku filan tahay in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim haada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawwimiin in tasbiruu haddaad sabirtaan oo adkaysataan watattaquu allah aa ka baqataan waya'tuukum min fawrihim haada ayna idin yimaadaan gaaladu oo idinsoo weeraraan oo idin yimaadaan wakhtigiinnan tan ah iyo saacaddiinnan tan ah idin yimaadaan yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaaf rabbigiin wuxuu idiin siyaadinayaa oo gurmad ahaan idinku kordhinayaa oo idinku keenayaa shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida shantaa kun oo musawimiina yacni nafahooda calaamadeeyey yacni calaamad u yeelay sidaa waa loo fasiraa waxaa kaloo loo fasiraa yacni nafahooda yacni markaa tababaray oo markaa baray sida loo dagaalamayo qiraa'ada kale waa musawamiina oo waawga la kordhigo siduu markaa mufasirkuba inoo sheegaayo ismu faacil iyo ismu mafcuul baa labadaba la akhriyay musawimiin iyo musawamiin musawamiin marka la yidhahdana la calaamadeeyo calaamad loo yeelay sidaa waa loo fasiray oo xagga rabbi baa calaamad looga yeelay iyagiiyo fardahoodaba weji labaad waa loo fasiro waa ilaha musawamiin markay waawgu kor dhigan yahay mucallamiina yacni xagga rabbi yacni markaa laga baray siday u dagaalamayaan yacni markaa xagga rabbi laga baray fadribuu fawqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaan marka xagga rabbi baa laga baro min atacliim inay calaamadayntii tahay iyo inay markaa tahay baristii labadaba waa loo fasiray labadaba waa loo fasiray allah wuxuu inoo sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo markaa madiine ka baxay oo u baxay yacnii gaalada inuu la dagaalamo mu'miniintana u diyaarinayay siday u dagaalami lahaayeen ciidamada kala dejinaayey habkii taatikadii dagaalka loo geli lahaa yacni nebiga u diyaarinayey haswadii ghaswatu uxud agsarka culammadu waxay ku fasireen waid ghadowta min ahlika tubawi'u almu'miniina maqaacida lilqitaal inay tahay ghaswadii uxud uxud inay tahay tafaasiir kale waa jiraan qaar yidhi beder weeye iyo qaar yidhi waxa weye ghaswat alaxzaab weeye labadaa qowle kalena waa jiraan laakiin jamaahiirulmufasiriin waxay mareen inay ghaswadani tahay ghaswatu uxud inay tahay sidaasaa jamaahiirta mufasiriintu marka ay mareen waana sida sawaabka saxan weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka war helay gaaladii qureysheed inay soo duulayso duullaan ku soo maqan masaafo badan baa u dhaxaysa maka iyo madiina afar boqoloo kilomitr waa ka badan tahay ciidanka caynkaasee soo duulayaa dee wuxuu soo dhaxayaa habeennuu soo dhaxayaa marba meel buu degayaa marba meel ayuu degayaa fardama wada wato oo dee markaa qaybna farday wadataa qaybna fardamo wadatee dee waxa waxaweye way lugaynaysaa ama markaa dee awr bay markaa geel bay markaa gaadiid bay saaran tahay yacni markaa geel ah ama markaa geelaasi dhadig ha noqdo ama lab ha noqdeen marka dee ciidanku waa isi sugayaa ma kala imanayo way isu gaalgaalayaan marka warkoodii waa la helay inay soo socdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday saxaabadii ma magaaladaa lagu sugaa intay magaalada imanayaan oo magaaladaa lagula dagaalamaa mise waa loo baxaa meel magaalada ka baxsan baa loo baxaa si halkaa dagaalku uga dhaco waa la isku khilaafay ha yeeshee dhallinyaradii iyo dadkii aan raggii aan ka qayb gelin ghaswatu badrin oo gaalada aadka ugu ciilqabay dagaalkaa horena uu seegay waxay u bateen inay yidhaahdeen ha la baxo nimanka markaa meel bannaana aan isku helleen aan u baxno saasaa loo batay sidii loo batay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku go'aan qaatay dabeedna wuxuu idhi waa baxaynaa waxaa loo baxayaa uxud markaa hoosteeda halkaasaa ciidanku degayaa markii dambaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku soo noqdeen jamac ka mid ah raggii sidaa soo jeediyey qaar ka midii mar dambay nebiga u yimaadeen markaase yaa rasuulallah waxaa laga yaabaa inaanu markaa yacni si aanad jeclayn markaysaga marka inaanu anagu kuu tilmaannay ee aan markaysa markaa haddaad doonaysa aan joogno waxay la kulmeen nebiga calayhi salaatu wasalaam daricii dagaalka soo xidhay taasna waxay ka mid tahay min baabi alakhdi bilasbaab asbaabtoo la qaadanayo asbaabta shareecadu ogoshahay in la qaataa waxay ka mid tahay tawakulkay ka mid tahay tala saaradka ilaahay la tala saaranayo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dirica dagaalka waa xidhan jiray yacnii diyaargarowgana in cadowga loo diyaargaroobo dee allah baa amray oo dee hubka iyo waxa lagula eh, dagaalamayo la diyaarsado wa acidduu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum marka tawakulka mid ka hor imanaysa ma ah waatuu allah yidhi yacni markaa waxaa kari kartaan oo awood iyo xoog ah yacni u diyaarsada iyo farda marka ah aayad kale waatuu allah yidhi wa khuduu xidrakum digtoonidiinna qaatoo digtoonidiinna qaba marka cadowga in laga digtoonaado layska ilaaliyo oo loo diyaargaroobo oo asbaabta lala yimaado waxay ka mid tahay waxyaalaha sharcan layna amray ayay markaa ka mid tahay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi yacni markaa uma suuragal ahaa nebi oo mid u bannaan ma aha hadduu markaa diraca dagaalka soo xidho inuu markaysagaa siibo yacni markaa mid u bannaan ma aha markaa sidii baynu ku soconayna hmm. marka hore mu'miniinta la shawr washaawirhum fi lamri laakiin marka taladii marka waxawa yani lala shawro oo deed la go'aan qaato go'aankii waa in lagu socdaa waatuu allah yidhi faidaa cazamta fatawakkal cala allah markaad go'aansato allah tala saaro bimacnaa go'aankii ku soco yacni lama rabo go'aankii in laga taradudo markaysa waxa lama rabo oo go'aan jilicsan yacni markaa lama rabo marka hore laakiin waa in laga fiirsadaa oo waxaweeye markaa loo tala badsadaa yacni waxaweeye laga fekeraa laakiin marka la go'aan qaato go'aankii waa in markaa lagu socdaa marka arrinkaas buu ilaahay inoo sheegayaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiintii waa soo baxeen magaalada madiinay ka soo baxeen waxay u baxeen xagga iyo uxud ayay u baxeen uxud markay u baxeen uxud hoosteeday degeen yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii wuxuu dejiyey yacni meesha markaa uxud yacni markaa hoosteeda ah uxudna waa buur weyn weeye ayuu dejiyey ciidan markaa aan badnayn oo ilaa kontonana wuxuu markaa saaray kurta yare la yidhaahdo jabalu rumaan la yidhaahdo ee buurta uxud hoosteeda ku taalla yacni marka ayuu saaray oo haddii xaggaas ay ka soo weeraraan oo ciidan kaga yimaado markay xaggan ka yimaadaan haddii xaggaas markaysa markaa dhabar jebina is yidhahdaan ka sameeya si ay leebabka yacni marka leebabka ugu ganaan baa loogu talagalay taasaa loogu talagalay ciidanka caynkaas ee markaa kontonka nin ah ee buurta markaa kurta la saaray si ay ciidanka dhabarjibinta uga ilaaliyaan wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam eh, madax uga dhigay cabdullaahi ibnu jubayr saxaabi la yidhaahdo ayuu uga dhigay yacni madax uga dhigay waxaanuu yidhi haddaannu guulaysanno iyo haddiina laga guulaystaba ha noo soo ciidmina yacni halkiinna ku sugnaada eh, leebabkana yacni markaa ku ganoo ku rusheeya yani waa ta qisada uu sheegaayo mufasirka laftiisa uu sheegaayo leebabkaas yani markaa ku rida haddii waxa weeyaan ay xaggaa ka yimaadaan jihadiinna ay ka yimaadaan laakiin meeshiinna ku sugnaada saas yadaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kula ballamay nebiga calayhi salaatu wasalaam ciidanka la soo baxay ee madiine kala soo baxay iyadoo bacdi munaafiqiinta ka mida ah ay ku dhex jiraan waxay gaadhayeen kun ama waxaa kunka ka dhinnaa ilaa markaa konton sagaal boqol iyo konton ama kun bay ahaayeen daad marka waxa weeye cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ninkii la odhan jirayna ee munaafiqa ahaa ra'sulmunaafiqiin ciidanka waa la socday marka dambena isaga ayaa ciidankii marka waxa weeye marka qayb la noqonaya oo marka waxa weeye markaa kaxaysanaya yani dibbuu markaysaa ula laabtay oo madiine markaa kula noqday marka ilaa saddex boqol ciidan gaadhaya ayuu la noqday oo markaa dabeedna markaasaa layidhi war kaalay oo markaysa markaa dee nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni ha ka tegin dabeedna waa diideen muuminiin kale qudhoodu waa ku sigteen inay markaysa markaa iyaguna ay markaa eh, baqaan maadaama ciidankii qayb ka midii ay noqotay dabaad marka aayadda dambe waa ta allah ku sheegaayo aayadda labaad id hamma daa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhumaa yacni taasna waxay ahayd laba lafood oo markaa ka mid a ansaarta ayay ahaayeen mufasirku waa inoo sheegaya banuu salima iyo banuu xaarisa waa labadaas markaysaga weeye laakiin ilaahay baa sugay iyagu markaysaa waxa may noqon mu'miniin baynay ahaayeen laakiin inay baqaan bay ku sigteen oo ay dib u laabtaan waayo ciidanka marka cidi ka noqoto oo goobtii dagaalka ay ka baxdo ciidankii kale laftiisa yani niyad jab ku dhacaya marka waxa weye waxaa dhici karta cid waxa weeye marka mu'miniin ahi dee inay marka waxa baqaan oo markaysaa noqdaan baa markaysaa dhici karta yani marka taasoo kale ayaa dhici karta waana dhici kartaa munaafiqa weyne cabdulaahi bnu ubay in marka arrinkaasi maqsuud uu ahaa oo isagu doonaayey ciidanka markaysa inuu kala jebiyo qaarna la noqdo qaarna niyad jabiyo inay isaga maqsuud u ahayd ayaa markaa laga yaabaa calaa kulli xaal qisada noocaasaa ilaahay inoogu sheegaya halkan inooga warramaya waxaana markaa la xasuusinayaa maalintii bederba iyagoo tiro yar inuu ilaahay nasriga siiyey walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla adilla waxaa loo jeedaa waa tiro yaraydeen baa laga tilmaamaya mu'miniintu waxa weeye waa aciza weeye falilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniin yacni mu'miniinta ciza u sugnaatay marka waxa weye adilla maxaa looga jeedaa waxaa laga tilmaamaya xagga tira yaraanta laga tilmaamaya xagga tira yaraanta ayaa laga tilmaamayaa oo taas ayaa markaa looga jeedaa yacni marka adilada culammadu marka aayadda cizadu ay u sugnaatay allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintaba ay u sugnaatay iyo aayaddan waxa weeye wa antum adilla waxay ku kulmiyaan laba weji waa in la yidhaahdo markaysa waxaa laga tilmaamayaa waagii horay dee ahaydoo waa ghaswatu badrin muminiintu waa tiro yaray marka adilada waxaa looga jeedaa qilat lcadad tiro yaraanta laga tilmaamaya aayaddan kale ee suuratulmunaafiquunna waxay soo degtay ghaswatulmuraysiic ayay soo degtay marka dee waa dambe mu'miniintii fara badatay bay ku saabsanayd sidaa waa lagu kulmiyaa in laga tilmaamayo mid walba cadadka weji labaad oo ka fiican waxa weeyaan waa in la yidhaahdo xagga markaa laba ictibaar bay ku kala dhacaysaa xagga adiladuna waxay ku dhacaysaa qilat lcadad xagga markaysaa markaa cizaduna waxay ku dhacaysaa nasriga ayay ku dhacaysa nasriga ayay ku dhacaysaa marka waa laba ictibaaroo kala duwan ayay ku kala saabsantahay mar keliya ayaa bictibaar waxay u yihiin aciza wa biictibaarin aakharna waxay u yihiin adila yani marka ayay marka u yihiin xagga iimaanka iyo nasriga marka laga eego waa ciza marka laga eego xagga qilatulcadadkana waa adilla marka taana waxa weye saasayna isu khilaafayn oo isaga hor imanayn allah waxa uu yidhi waid hadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal wadkur yaa muxammadu yacni xus oo sheeg muxammadow yani nebi muxammadow calayhi asalaatu wasalaam id khadowta goortaad markaa ka soo baxday ama ka soo kallahday min ahlika ehelkaaga min almadiinati madiina aad ka soo baxday tubawwi'u lmu'miniina adiga oo dejinaya ama xaal aad dejinayso tunazilu lmu'miniina mu'miniinta aad dejinayso maqaacida yacnii markaa meelo ay fadhiistaan aad dejinayso maraakiza yaqifuuna fiiha yacni meelo yacni markaa ay ku dagaalamaan oo fadhiistaan aad markaa waxaa dejinayso lilqitaali dagaalka aad u dejinayso ama maqaaciddaasoo lilqitaali dagaalka u sugnaatay waxa bannaan lilqitaali tawawi inaad ku tacalluq siiso waxaa kaloo bannaan maqaacida inaad ka sifayso oo bimacnaa sifo laga sifaynaayo maqaacida lagu tacalluq siiyo lilqitaali wallaahu samiicun wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay liaqwaalikum hadalladiinna waa u maqal badan yahay samcigu wuxuu ku tacalluqaa wixii codaa buu ku tacalluqaa caliimun waa cilmi badan yahay biaxwaalikum xaaladihiinoo dhan buu u cilmi badan yahay xaaladaha waxaa soo gelaya wax walba daahiran wa baatinan odhaah iyo ficilba yacni kor iyo kal wax kasta oo axwaashiinna ka mida allah waa u cilmi badan yahay wa huwa yowmu uxud yacni wakhtiganuu nebigu soo baxay dagaalka muuminiinta u diyaargaraynaayey waxay ahayd maalintii uxud kharaja anabiyu sala allahu aleyh wasalam bialfin aw ilaa khamsiina rajulan labadii qowl buu ku kala tilmaamaya nebigu wuxuu soo baxay calayhi salaatu wasalaam bialfin kun buu la soo baxay yacni markaa kun ciidan ah ayuu madiine kala soo baxay aw ilaa khamsiina rajulan ama kun nin oo konton laga reebay konton laga jaray kun konton la ayuu la soo baxay waalmushrikuuna alaasatu aalaaf yacni mushrikiintuna iyada oo mushrikiintuna saddex kun ay yihiin waa jumla xaaliya wa nasala bishicbi yowma asabti saabica shawaalin sanata alaasin min alhijra wuxuu degay bishicbi yacni markaa dariiqa buurta ayuu degey waxaa loo jeedaa buurta hoosteeda yowma asabti maalin sabti ah saabica shawaal bisha shawaalna ee soonfur yacni marka ay tahay toddobadeedii sanata salaasin min alhijra sannaddii saddexaad ee hijriga sannaddii saddexaad marka hijrada laga soo tiriyo hijradii nebiga sala allahu aleyh wasalam isku khilaafsayin culammadu ma toddobay bishu ahayd shawaal mise shan iyo toban bay ahayd kollay laba qowl baa ku jira mufasirku wuxuu maray toddobada shawaal inay ahayd wa jacala dahrahu wa caskarihi ilaa uxud nebigu wuxuu ka yeelay calayhi salaatu wasalaam dahrahu dhabarkiisii wa caskarihi ay wa dahra caskarihi iyo ciidankiisa dhabarkoodaba wuxuu ka yeelay ilaa uxudin xagga buurta uxud yacnii buurtii uxud buu dhabarka saaray isagii ciidankiisuba marka buurtii uxud waxay u tahay gabbood bay u tahay ka dambeeya waayo dee in cadowgu halkaa soo koro buurta oo dabeedna ka soo dhacaa waa arrin ku adag waa arrin markaysa markaa ku adag saas aawadeed buurtii baa markaysa markaa yacni xaggaa dambe yacni markaa u ka dugsanaya wa sawaa sufuufahum safafkoodii waa simay wa ajlasa jayshan min arrumaati wuxuu fadhiisiiyey yacni ciidan bimacnaa qayb ciidanka ka mida oo min alrumaati leebabsito oo markaysaga iyagu leebabka ganaya yacni markaa ayuu dejiyey kurta markaysaga jabalu rumaah yacni markaa la baxday wa amara calayhim wuxuu amiir uga dhigay konton nin bay ahaayeen cabdallaahi bna jubayr cabdullaahi ibna jubayra ayuu markaa uga dhigay markaa amiir bisafxi ljabal yacni buurta markaysaga markaa gunteedii asalkeeda yacni buurta markaysaga kurta yari way ku dhowdahay markaysaga buurta uxud laakiin kuma qabsana fakad baa u yara dhaxaysa ha yeeshee dee ciidanka markaa iyaga iyo buurta kale dhex maraya way ka hooseeyaano si fiican bay markaa u liishaami karaan marka safxuljabal waxaa la yidhaahdaa waa asfalu waa yani markaa waa gunteeda wa qaala waxau yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam indaxuu binabli leebabka ku gana nadxiga asal ahaan waxaa loo isticmaalaa biyaha markaa rushadee la saydhsaydhaa loo isticmaalaa laakiin maadaama leebabku ay u dhacayaan si dee talantaaliya ay u dhacayaan yacni sidii markaysagaa biyaha markaa rushada ahi dee ay marka waxa dhibcihiisu u dhacayeen oo kale bay shabah ku leeyihiin ya saasaa loo yidhi yacani leebabka markaysa markaa yacni markaa ku gana laa ya'tuuna min waraa'ina laa ya'tuuna haddaa ku gantaan laa ya'tuuna nagagama imanayaan min waraa'ina xaggayga dambe nagagama imanayaan laa ya'tuuna wax bannaan sida xawaashida qaarkood ay sheegeen in tacliil laga dhigo iyo in markaa jawaabuaalab laga dhigo indaxuu binabli ay in tandaxuu binnabli laa ya'tuuna min waraa'ina jawaabu alab markay tahay ma nafsu alab baa jasminaayo mise sharti muqadaraa jasminayo laba qowl baa ku jiray carabiye ahaan laakiin waxaa arjax ahaa in la yidhahdo sharti muqadaraa jasminayo marka waxay u dhacaysaa in tandaxuu binnabli laa ya'tuuna min waraa'ina haddaa ku gantaan leebabkaa ku gantaan yaa nagagama imanayaan xagga dambe nagagama imanayaan taasi waxa weyan haddiiha waa jawaabu talab ama waa jawaabu alamri haddii la yidhaha waa tacliil waxay noqonaysaa laam in la qadaraayo iyo an labadaba la qadaraayo laa ya'tuuna ay lianlaa ya'tuuna si ayna noogaga iman yacni ugu gana leebabka labada weji waxaa fiican alwajhu alawal wejiga hore ayaa markaysa markaa fiican hmm. kaasaa markaysa ajwad ah waayo weji qiyaasi wey weji qiyaasi wey walaa tabraxu gulibna aw nusirna yacnii ha ka dhaqaaqina halkaas barixa yabraxu waa bimacnaa zaala yazaalu adamaarta marka meesha ha ka tegin oo ha ka dhaqaaqina ee halkaa ku sugnaada gulibna aw nusirna hulibna ama hana laga qaalib noqdo hana laga guulaysto hana laga gacan sarreeyo aw nusirna ama hanaloo hiiliyo nasriga aannu hellabee marlayba haddaannu gacan iyo haddii nalaga gacan sarreeyo e, midnaba halkaa ha ka dhaqaaqo inay ku sugnaado waa warcad id badalun min id qablahu ta dambe waaw ma leh laakiin waxay beddel ka tahay buuhi idda ka horraysa ayay bedel ka tahay idda ka horaysay beddel ka tahay wa id khadowta marka macnuhu wuxuu dhacayaa wadkur id hamma taa'ifataani minkum an tafshala waxaad xustaa oo sheegtaa id hammat goortay ku hammiday hammiga waxaa loo isticmaalaa isku qabashada la ysku qabto shaygaa ma samaysaa ma iska daysaa laakiin loo badinaayo in la sameeyo hammigaa laba macna loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa casmi go'aan marna waxaa loo isticmaalaa taraddud laysku hayo yacnii shaygaa ma samaysaa mise waad iska daysaa laakiin loo badinaayo in la sameeyo macnahaasaana haalib ah oo badan laakiin macnaha labaad ee loo isticmaalaa waa maxay waa macnalcasmi in loo jeedo wahammuu bima lam yanaaluu waxaa loo jeedaa casmigiiyo iraadadii baa loo jeeda oo munaafiqiintu taraddud kama ahayn arrinku waxay ka ahayd agtooda go'aan bay ka ahayd inay nebiga dilaan ya yacni go'aan bay iyaga agtooda ka ahayd walaqad hammat bihi wa hamma biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih labada hami waxaa lagu kala fasiray aayaddaas markaa lafteeda labada goor ay ku soo aroortay midba macna lagu fasiray midba macne ayaa lagu fasiray waata imaam axmed uu yidhi shataana bayna alhammayni hammiga yuusuf iyo hammiga qofka dumara imra'atu alcasiiz way kala taganaayeen shataana bayna alhammayni wa hamu israar iyo hamu yani markaa waxa khataraat ama hamu khawaatir hamiga yuusuf wuxuu ahaa hami markaysaa markaa khawaatir ah bimacnaa waswaso iyo markaysaa markaa khawaatir ku soo dhacaysa oo aan qalbiga ku istiqraaray ya xadiisu nafsi xataa aan gaadhsiisnayn haddamarta laakiin hamiga imra'atulcasiis wuxuu ahaa hamu israar hami caziime ah oo go'aan abu ah haakada marka hadda markaa tan waa kii taradudkaha wey id hamma daa'ifataani minkum an tafshala wadkuruu waxaad xustaa id hammad goortay ku hamiday ay isku qabatay ma samaysaa mise waad iska daysaa yaa iyadoo u iilanaysa inay samayso daa'ifataani laba kooxoodoo minkum idinka idinka midi banuu salimata wa banuu xaarisata janaaxa caskari banuu salimata banuu salamata ha odhan ya laamku waa hoos dhigan yihi banuu salimata banuu salimo wa banuu xaarisata ee banuu xaarisa waa laba jirib oo ka mida ansaar ka mida banuu salima waxay ka mid yihiin khasraj waana laftii markaysaga jaabir ibnu cabdilaahi uu ahaa ya jaabir ibnu cabdillaahi laftuu ahaa weeyi banuu xaarisana waxa weeye iyaduna waxay ka mid tahay aws bay ka mid tahay marka labada lafood oo janaaxal caskari ahaa janaaxaani bay ahayd laakiin idaafada la idaafeeyey baa nuunkii loo gooyey janaaxal caskari laakiin markaad akhrinayso janaaxaal caskari odhan maysid alif kuu dhacaya ibtiqaau saakiniin kuu dhacaya janaaxal caskari baad odhanaysa laqad taafa cabdallaahi bilbeyti sabcan yacni marka leeyih cabdaa allaahi bay ahayd laakiin luqsiyada maxaa looga dhigay dee alifkaan la akrinayn alifka laqad taafa cabdallaahi bilbeyti sabcan luqsi markaysa marka ayaa looga jeeda war faacilkan kordhigani muxuu ahaa baa odhanaya qofka marka de markuu arko kordhiga waa inuu gartaa inay cabdaa ahayd oo alif ku dhacay waa inuu gartaa id hamma aa'ifataani minkum an tafshala id badalun min id qablahu id waxay beddel ka tahay idda ka horraysa marka caamilkii waxa weeye markaa loo qadaray baa halkanna markaysaa loo qadaray waa cala niyati takraari alcaamil wadkur waxaad xustaa oo sheegtaa id hammat goortay ku hammiday bimacnaa ay isku qabatay ma samaysaa mise waa iska daysaa daa'ifataani laba kooxoo minkum idinka idinka midi banuu salimata banuu salima iyo wa banuu xaarisata banuu xaarisa janaaxa alcaskari labada markaa yani markaa dacal ama labada garab ee marka ciidanka ahaa garabka midig iyo garabka bidix yani qaybta markaysaga xagga maymanada iyo maysarada qole waxa leehay maymana waa ciidanka marka midigta degan iyo marka maysara ciidanka bidixda degan labadaasay marka kala ahaayeen oo dagaalada marka la gelaayo yacni marka waxa weye loo geli jiray yani si marka waxa weeye qabaa'il ah si waxaweeye qolo waliba ay marka waxaweeye sutii shooceeba ayna u raacin oo yani marka weye xikmad noocaasa ku jirta ya ila haddii la yidhahdo qoladii reer hebel baa carartay qudheedu markaysaa marka waxay noqonaysaa yani marka ceeb sii daran an tafshala inay baqaan bay markaa ku hamiyeen oo isku qabteen yacnii ku sigteen inay u iishaan tajbunaa can ilqitaali inay ka baqaan dagaalka maadaama ciidankii dee saddex dalool daloolow dalool noqday ciidankii marka saddex meelood laga dhigo dalool iska dhambaal dib u noqdo dib u laabto hadday ahaayeen markaa sagaal boqol iyo konton hadday ahaayeen lix boqol iyo konton baa soo hadhay markay saddex boqol noqdeen hadday kun ahaayeenna toddoba boqol baa soo hadhay ciidanka gaaladee soo socdaana wuu fara badan yaho waa ciidan saddex kun ah an tafshala ay tajbuna inay baqaan bay ku sigteen can ilqitaali dagaalka ka baqaan wa tarjicaa ay noqdaan lama rajaca cabdullaahi bnu ubayin almunaafiqu wa asxaabuh markii cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul uu noqday iyo wa asxaabuhu yacni asxaabtiisa ay noqdeen yacni kuwan la noqday in badanoo ka mid waa munaafiqiin qaarkoodna waa mu'miniin yacni markaa yacni iyaguna yani markaa arrinkaa ka daciifay laakiin waxay u badan yihiin badankoodu munaafiqiin wa qaala waxau yidhi cabdullahi bnu ubay bni saluul cabdullaahi bnu ubayin wuxuu ahaa ra'su lmunaafiqiin cabdullaahi bnu ubayin ibnu saluul saluul waxay ahayd hooyadii saas aawadee ibnuda dambe ma hoos dhigaysid waad godaysaa ibnu saluul hamsadana la xadfi maaye waa la daynayaa waa la qorayaa ubayinna waa la tanwiininaya cabdulaahi bnu ubayin ibnu saluul marka saluul isagu waa hooyadii wey marka marna aabbihii baa loo nisbeeyey marna hooyadii labadii baa laysugu isugu dara ya yacni ina ubayi ahaa ina saluulna ahaa ra'sulmunaafiqiin buu ahaa wa qaala wuxuu uhi calaama naqtulu anfusana wa awlaadana wuxuu ihi maxaan u dilaynaa nafahayaga iyo ubadkayaga u laynaynaa calaama damaarta maadii istifaamiyada ahayd baa xaraf la geliyey cala ah marka dabeed alifki waa la gooyey ile qiyaasku waxay tahay alifka in la gooyo maada istifaamiyada ah haddii xaraf galo alifka waa la gooyaa calaama ay calaa ayi shayin maxay baan naqtul u dilaynaa anfusana nafahayaga wa awlaadana iyo ubadkayaga u laynaynaa wa qaala wuxuu ku yidhi liabi jaabirin asalamiy abii jaabir oo reer bani salime ah waa jaabir ibnu cabdillaahi aabbihi cabdullaahi ibnu xaram wey dabcadaha qaarkood sida markaysaga dabcada muxaqaqada ee saawiga xaashiyada saawiga assulamiyi baa ku dhacday siinku markaa ma godnie waa kor dhigan yahay waayo waa nisba ilaa bani salima ee sulaym loo nisbayn maayo marka siinka la godi maayo waa la kordhigeen sawaabku waa kordhigan wa qaala li abi jaabirin asalamiy abi jaabir jaabir ibni cabdillaahi ibni xaraam aabbihii oo cabdullaahi ibni xaraam eh, ah waa abi jaabire wuxuu ku yidhi alqaa'ili lahu oo isaga ku yidhi hadalku weli isagu odhanaya waa dambaynaysaa abi jaabiro isaga ku yidhi anshudukum billaahi fii nabiyikum wa anfusikum wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibn ubay ibni saluul low naclamu qitaalan latabacnaakum hadalku munaafiq odhanaya waa ka dambe laakiin intan hore waxaa odhanaya abujaabir baa odhanaya abujaabir baa waaniyo o yidhi war ha ka tegin idi ya yacni ilaahay ka baqa nebiga iyo markaysaa marka waxaan ha ka tegine yacni ilaahay baa idinku dhaariyey yacni waxa weye jooga oo markaysa markaa nebigiiyo nafihinaba ilaaliya ya ila markaysa marka waxaan haddii uu guulaysto idin dayn maayo idinkaba marka nebiga iyo nafihinaba ilaaliya oo kaalaya waa waaniyey waa ka daba tegey waa u joojin waayen alqaa'ili lahu abi jaabir kaasoo isaga ku yidhi lahudu waxay u noqonaysaa cabdullahi bnu ubayin anshudukum billaahi ilaahay baan idinku dhaariyey fii nabiyikum wa anfusikum ay waxaan ilahay idinku dhaarinayaa fii xifdi nabiyikum wa anfusikum nebigiinna inaa ilaalisaan nafihiinnana ilaalisaan hadalku haddaba marka munaafiq odhanaya waa kan soo socda low naclamu qitaalan latabacnaakum low naclamu haddii aannu ognahay qitaalan dagaal aad dagaalamaysaan latabacnaakum waa idin raaci lahayn laakiin inaad dagaalamaysaan baanaan ogaynba sidaa waa loo fasiraa way inoo iman doontaa aayaddii ku jira hadalkani qur'aankaa baa laynagu soo qaatay oo laynagu sheegay waxaa kaloo loo fasiray low naclamu qitaalan haddaannu dagaal garanayno la tabacnaakum waa idin raaci lahayd ee dagaal baanaan aqoon waxay noqonaysaa nooc cudurdaarada markaa sida iyo sidaba waa loo fasiray aayadday ku jirto waynu u tegi doonnaa insha allahu tacaala fa allaahu labadii kooxood ilaahay waa sugay waa banu banuu iyo banu xaarise walam yansarifaa may laabano may noqon wallahu waliyuhumaa allah baa gargaarahooda ah naasiruhumaa jaabir ibnu cabdilaahi wuxuu yidhi aayaddan inay soo degi lahayn ma jeclaysan oo iyadoo ay ku sugan tahay inay ku sigteen inay markaa baqaan lagu sheegay aayadda oo taasi ay tahay nooc yacni markaa ceebi ku yara jirto laakiin fadiilo iyo manqabaa ku sugan yaa manqabadaasi waa maxay fadiiladaas shay wanaaga baa ku sugan inuu labadaa kooxood ilaahay gargaarahooda yahaa aayadda ku sugan marka maadaama markii shay wanaaga naloogu sheego allah gargaarahayaga inuu yahay naloo sheegay ya inaynay soo degilahay ma jeclaysan buuri ya wallaahu waliyuhumaa eh, allah waa gargaarahooda eh, jumla xaaliya in loo fasiro eh, waa bannaan tahay oo la yidhaahdo saasay ku hamiyeen wallaahu waliyuhumaa walxaal allahu waliyuhumaa ama laga dhigo istinaaf oo lahay wallahu waliyuhumaa allah baa gargaarahooda ah naasiruhumaa wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun allah oo qura yacni muuminiintu ha tala saartaan liyahiquu bihi ha ku kalsoonaadaan ha tala saartaan liyahiquu bimacnaa liyatawakkaluu bay la macno tahay liyahiquu bihi yacni allah ha ku kalsoonaadaan oo ha tala saartaan tawakulku waa maxay waa alictimaadu cala allah wahiqatu bihi fii xusuuli nataa'iji maca alahdi bilasbaabi almashruucati aw almubaaxa waa in allah la cuskado oo la tala saarto iyadoo asbaabta shareecadu ogoshahay ama bannaysay ama mashruuca ah la qaadanayo liyasiquu bihi ha ku kalsoonaadaan oo ha tala saartaan laamku waa laamu lamri liyaiquu bihi duuna hayrihi cid kale ayna tala saaran wa nasala waxaa soo degay lammaa huzimuu markii la jebiyey yacnii mu'miniinta oo bimacnaa dagaalka uxud wuxuu ka koobnaa laba qaybood qaybta hore iyagaa gacan sarreeyey muslimiinta gacan sarreeyey qaybta hore ee dagaalka qaybtii dambena waa laga gacan sarreeyey oo markaa mu'miniin badanna waa la laayey nebigana waa la dhaawacay calayhi salaatu wasalaam wa nasala waxaa soo degay lamaa husimuu markii mu'miniinta la jebiyey waa qaybtii dambe ee dagaalka tadkiiran lahum binicmat illaah waxaa soo degay xasuusin nicmada ilaahay iyaga la xasuusinaya aawadeed waxa u soo degay ama xaal la xasuusinaya nicmada ilaahay mafcuulu lahu laga dhigo ama xaal laga dhigo walaqad nasarakum allahu bibadr allah baan ku dhaartay xaqiiqee ilaahay waa idiin gargaaro nasrigiiyo guushuu idin siiyey maalintii beder beder gudaheedu idinku gargaaray beder ceel bay ahayd meel ceel ah ayay ahayd waa beder la odhan jiray yacnii nin baana loogu magac daray bay culammada qaarkood yidhaahdeen magacaa la odhan jiray bedri male inuu degi jiraa laga yaabaa calaa kulli xaal ceelkaasi ku caanbaxday waana meeshii dagaalkii beder ka dhacay marka hadda ismu mawdic baa laga tilmaamaya bibedrin beder gudaheedu idinku gargaaray meeshaa beder marka bad waa darfiyo mawdicun bayna makkata waalmadiina waa meel maki iyo madiine udhaxaysa waa meel maka iyo madiine udhaxaysa laakiin xagga madiine u dhow labada geesood makiya madiine waxay u dhowdaye xagga madiinay u dhowday hadda iminka tuulo yar baa dee meeshii ah wa antum adilla wuxuu idiin gargaaro nasriga idin siiyey walxaal antum idinku adillatun qaar markaa waxa weeye dullaysan aad tihiin waxaa loo jeedaa tira yar biqilati alcadadi waasilaax tiradiinnuna ay yarayd hubkiinoola yaraa yacni waxaa lagu dagaalamo ee la wataa yacni markaa ma badnayo fardaha laba faras bay wateen baa le wax farda ah gaadiid geela ayaa markaysagaa qayb ka midi wadatay qaybna cagahooday ku lugaynayeen dee hubka marka ay sitaan laga hub badnaa oo laga farda badnaa oo laga ciidan badnaa tirada ciidankuna ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la socotayna saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen gaaladuna saddex jibbaar bay intaa noqonayeen intaa saddex jibbaarkeed bay noqonayeen oo ilaa kun bay qiyaastii noqonayeen farda badanna waa wateen farda badanna waa wateen ta kale dagaal weyn bay ku soo tala galeenoo geel badan oo iqashaanna waa wateen maalin walba toban geela ama markaysaa markaa sagaal geelay qalanayeen toban nin baa qaybsaday ciidanka raashinkooda ciidanka gaalada ah markaasaa lahaa maalin waa hebel maalinta ku xigta waa hebel maalinta yacni maalin walba nin baa markaysaa ciidanka yacni u qalaya geelaas ya yacni maalin walba nin baa u qalaya raggii markaysa marka de xoolana waa lahaayeen xoolo badan tijaaray lahaayeen tijaaro ayay markaa lahaayeen waa yahay wa antum adillatun biqilati alcadadi waasilaax yacnii idinkoo waa jumla xaaliye adillatun yacni markaa dullaysan waxaa loo jeedaa biqilati alcadadi waasilaax yacnii hubkiinna iyo tiradiinna iyo hubkiinnuba yaryahay fattaquu allaha allah ka baqa lacallakum tashkuruun si aa u shukri naqdaan allah uga baqa nicamahu nicmooyinkiisa uga shukri naqdaan id taquulu lilmu'miniina waxay ku saabsan tahay intan macna ahaan macnaha guud ee aayaddu ka warramaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta inuu ku yidhi miyaan idinku fillayn in ilaahay saddex kun oo malaa'iga oo gurmada idin siiyo oo marka miyaan idinku fillayn oo idinkaafinay oo idinkaafinaysaa baa loo jeedaa marka aayadda soo socotaa lagu sii caddeeyey bala way idinkaafinaysaa waa idinku filan tahay markaasaa haddana ilaahay wuxuu sheegay haddii aad sabirtaan oo allah ka baqataan oo isla markanba gaaladii ay idinsoo weeraraan oo idiin yimaadaan shan kun oo malaa'ig ah ayuu ilaahay idiin siyaadinayaa yacnii markaa waxa weye gurmad ahaan idinku keenaya shan kun ya markaa taasna waxa weeye shartaa lagu xidhay marka aayad kalaa jirtoo tilmaamaysaa yacni markaa kun tilmaamaysa inay malaa'igtu kun ahaayeen markaysagaa sheegaysa oo yacni markaa kun yacni malag bialfin min almalaa'ika yacni markaa inay kun ahaayeen id tastakiisuuna rabbakum faistajaaba lakum annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin murdafiinna waa la akhriyey markaa see loo kulminayaa kunbaa gurmad ahaan laydiin siina laydiin siyaadinayaa iyo saddex kun iyo shan kun see loo kulminaya bacdu ahlicilmi way kala duweenoo waxay yidhaahdeen awqaaddaa kala duwanayd oo waxay ku xambaareen inay markaa ghaswatu badrin iyo ghaswatu uxud ay kala ahaayeen bay culammada qaarkood ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen kun malak ayaa loo yacni markaa la yacni loo soo diray ghaswatu badrin tanna waxay ku saabsan tahay ghaswatu uxud bay ku saabsantahay yidhahdeen culamada qaar baa saa yidhi laakiin wejigaa waa laga fiican yahy wejiga labaad waxa weeye in la yahay ghaswatu badrin bay intuba ahaayeene laakiin waxa weeye markii hore kun bay ahaayeen markii dambena waa loo kordhiyey oo saddex kun baa looga dhigay yacni markaa markii dambena shan kun baa laga dhigay marka waxay noqonaysaa waxaweye ziyaadada loo kordhiyey yacni marba in lagu daray weliba qiraa'ada marka la akhriyo murdafiina way sii waafaqaysaayo waxay noqonaysaa kun buu idiin kordhinayaa oo idiin siyaadinayaa yacni murdafiina la fangeliyey qaar kaleoo malaa'ig kale la fangeliyey yacni markaa la raacsiiyo laga daba keenay yacni malaa'igta malaa'ig kale ka sii kunkaa malag malaa'ig kale ka dambaysay marka qiraa'ada daalka kordhigaysa yacni waxay waafaqaysaa cadadku inuu kunka ka badnaa ayay waafaqaysaa haddii la yidhaahdo markaysagaa tan lagu xambaaro inay tahay ghaswatu uxud qowlka kale haddii intaasoo malag loogu soo yacni gurmad ahaan loo soo siiyey sidee waxa weeye looga qaalib noqday waxay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen yacni markaa shanta kun waxaa ku xidhnaa yacni shardi baa ku xidhnaa balaa in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawwimiin marka maadaama shardigii sabirka yacni wax u dhinmeen ya naqsi ku dhacay oo dee markaa fashal xoogaa yimi ghaswatu uxud malaa'igtii ma iman bay yidhahdeen shardigii baa la waayey culamada qaar baa sidaa yidhi calaa kulli xaal laakiin wejiga horaa fiican labada wejiba shinqiidigu wuxuu ku sheegayaa dafci hamil idiraabka ayuu ku tilmaamayaa laakiin waxa weeye wejiga fiicani waa in markaa intuba ay ku saabsan yihiin ghaswatu badrin ay ku saabsan yihiin id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumiddakum allah wuxuu idin gargaaray id taquulu goortaad odhanaysay lilmu'miniina mu'miniinta aad ku odhanaysay darfun linasarakum waxay daraf u tahay nasarakum bay daraf u tahay culamada qaarna udkur bay u qadaraan culamada qaarna nasarakum bay ku tacalluq siiyeen ku wuxuu idin gargaaroo idin hiiliyey maalintii beder id taquulu goortaad ku odhanaysay lilmu'miniina mu'miniinta aad ku odhanaysay taciduhum waad u ballanqaadaysay taطmiinan tuuciduhum iyo taciduhum baa nusakhu isku khilaafsan yihiin nusakha jalaaliinka qaarkood waxaa ku yimi tuuciduhum qaarkoodna waxaa ku yimi taciduhum xataa nusakha muxaqaqa ah yacni waxaa ku dhacday tuuciduhum hadday tahay xaashiyada saawiga iyo hadday tahay xaashiyada muxaqaqada ee saawiga hadday tahay iyo hadday tahay xaashiyada muxaqaqadaa ee jamalka laakiin nusaka qaarkood baa sida kale ku dhacday saas aawadeed markaa waa baraarujinaya xaashiyadu ku baraarujinayaan oo odhanaya nusaka qaar baa sidan ku timi laakiin labada awcada marka la yahaha sharkaa loo isticmaalaa wacada marka la yahaha khayrkaa loo isticmaalaa halkana waxa u munaasiba inay wacada yani markaa yaciidu taciidu inay tahay taciduhum baa markaysa markaa ansab u ah taciduhum waad u ballanqaadaysa tatmiinan xasilinaad xasilinaysa daraaddeed niyada u dhisaysa alan yakfiyakum miyaanu idin kaafinayn an yumiddakum inuu idiin siyaadiyo idinku caawiyo yuciinakum idinku caawiyo rabbukum rabbigiin bialaasati aalaafin saddex kun idinku caawiyo oo min almalaa'ikati malaa'iga munzaliina saddexdaa kunoo munzaliina la soo dejiyey bitakfiifi watashdiid waxa la akhriyey in la khafiifiyo aan la shadin munzaliina iyo watashdiidi in la shado munazaliina yacni marka la soo dedejiyey mm. haakada bimacnaa in loo fasiraana waa dhici kartaa in marka munazaliina takraar loo fasiro macnaha la milicsado tashdiidkana waa markaas suuragal halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk